almanduub yaa sheegay taariifkiisa almanduub naam naam ka kitaabkuna ma sha allah ayib almakruuh ma yuثaabu calى tarkihi wayucaaqabu calى ficlihi makruba almakruh walaa yucaaqabu calى ficlihi kaasi waa tacriif biish birasmi wey bilxad yaa sheegay naam maa alaba shaaricu tarkahu alaban ayra jaaz maa sha allah waaya waxaynu joognay cilmiga wlcilmu daruuriy cilmiga lagu khasban yahay maa kii wey yani daruuri waxaa looga jeedaa cilmigaas inaad aqoon u yeelato waad ku khabantahay waad ku khasban waxa weeye maa laa yaqacu waa kii aan ka dhacayn an nadarin eegmo iyo wastidlaalin daliil doon yacni waa cilmiga aan ku imanayn baadhbaadhitaan iyo daliil in loo doono iyo wixii la mida kalcilmi waa sida cilmigii alwaaqici ku dhacayay ku xasilayay bixda alxawaas dareemayaasha mid ka mida alhamsi shantaa aldaahirati muuqanaysa wahiya xawaastaasi asamcu weeye walbasar maqalkii aragii asham urtii in wax la uriyo addaw dhadhamintii wallams taabashadii soo shan maanta aw ama bitawaatur tawaatur ku sugnaada yacnii khabar iska soo daba dhacaya oo gaadhaya xad qofku aanu celin karin shikhuu halkan wuxuu ku tilmaamay cilmigu inuu ka yahay qayb cilmi lagu khasban yahay inaad cilmigaa yeelato wadooyinka cilmiga lagu hela waa badan tahay waxaa ka mida ah cilmiga ku xasilaya bilxawaas alkhams alxawaas alkhams ee la sheegay waa macaan oo yaa kugu yidhi dee anaama dhadhamiyey adiguma dhadhami mar hadduu dhadhamiyo ogaada inuu macaan yahay ma daliil bay u baahanta daliil uma baahan khasab buu qofku ku aaminaya anigaa maqlay dhegahayga ku maqlaya buu anaa indhahayga ku arkayay cilmi waa cilmi waxaa la yidhaahdaa oo keliya ka qaabka ku yimaada laakiin de qolo talax weeyo fogaaday wey qowlkooduna caqliga saliimkaabuu ka hor kaas waa cilmi daruuriya alxawaas alkhams wixii lagu ogaado waxaa kaloo ka mida wixii lagu ogaaday cilmiga daruuriga ah waxaa ka mida oo waa maa afaadahu jamaacaة kaiira tuxiilu اlcaadaة tawaaطu'ahum wa tawaafuqahum cala اlkadib waa waxa iska soo daba dhaca ilaa uu noqdo wax la hubo hadda waxaa la isweydiiyey maala dood laga keenay magaalada london ayaa qof hadal ka keenay magaalo london la yidhaahdaa inay jirto waa arkay meesha ma fadhiyaan ma filaya dhallinyarada leh laakiin inay jirto miyaa hubtaan mise madmadooba ku jira ma la hubaa qaci ma waxay ku inoogu timi bitawaatur bay inoogu timi kii tagee dee arkay isaga waa xawaastuu gelaya laakiin kaan weligii tegin sida kii tegay oo kaluu waayo qaabab kaloo kala duwan oo aad u badan buu kusoo gaadhay in badan buu maqlayay b c london meel walba ka shida halkani waa b b c london waxaa wuxuu yidhi islaantii eedadee meeday waxaa layihi london bay ku maqan ninkani waa abtiga xaguu ka yimi london buu ka yimi siyaabo kala duwan oo aad u badan ayuu warkeeda ku helay dabeedna wuxuu gaadhayaa xilli cilmigaa uu ku khasban yahay qaabku waa badan yihi la yidhi ninkii hebel saaxiibkaabaa la yidhi ninkii saaxiibka ahaa dili mayna waynu <laughs> waxa weeye waxaa la yidhi ninkii xalay buu aroos xalay ayuu aroos marka warkaa laguu sheego keligii qof keligii kuu sheego markiiba waxaa kugu imanaya inaanu saxahay war ninka saaxiib baan ah war inuu mehersado maan maqan war wax sheegaya ma maqan daciif buu kala noqonaya sooma daqeed kabacda nin kaleo meel kale ka yimi isla warkii kuu sheegay waxaa haddana aad maqashay gaadhi faamiligu lahaa oo la sharaxay baa laguu sheegay inuu waddada marayay jaarkiiba haddana waxay kuu sheegeen gurigii saaxiibkaa guriga kuxigu ahaayo xaflad baa ka jirtay xalay oo dhan aroosii waxbaa ka socday waa war kale waxaa laguu sheegay islaantii hooyadii ahayd inay carwooyinka fadhiiyo hurdaiyo jiif shalay ay ka iibisay kaasina waa war kaloo dhinac kale ka soo dhacay adigu wadun marka dambe maxaad gaadhaysaa dee yaqiin waxa weeye hawshaas inay u dhacday yaanay ku soo gaadhinba kaana tawaatur baa la yidhahda waa lagu khasbayey walidalik bay yidhahdeen culimmadu waqtac bisidqi khabari tawaaturi wa sawi bayna muslimin wa kaafirin dadka warkaa sheegaya xataa hadday gaala yihiin hadday yihiin fusaaq hadday yihiin loo kala eegi maayo waayo waxaa lagu kalsoonaanaya waa dhacdooyinkan kala dambeeya ee la qiyaasaya waxaasi wax laga soo heshiiye lasoo hindisa inaanay ahayn idan waxyaabaha uu ku sugnaado uu ku sugnaado cilmiga yaqiiniga ah ama daruuriga ah waxaa ka mida ah attawaatur wixii inuu tawaaturo imsaynu haynaa saddex miya mayla socotaa alcilmu daruuri labaynu haynaa alxawaas iyo attawaatur wax kale ma jiraan wax kale ma jiraan wax aad leedahay warkaasi laga daba hadli maayo ya alcaql caqligoo dhan maahee albadiihiyaat waxaa loo yaqaanaa waxyaabo asaasiya oo caqligu iska fahmayo uu iska garanay iyaduna way jirta khasabna maaha inay tahay maxsuus maxaa ka waxa lagu weydiiyey hal iyo laba keebaa badan ya de waa cilmi soomaa hal iyo laba keebaa badan labadaa badan soma saddex iyo shan keebaa badan shan baa badan waa cilmi layska garanayo mar walba miyaad u baahan tahay inaad shanna halkan soo dhigto saddexna soo dhigto waa taha bal eega kanaa badane de mar walba maxsuus noqon maayo laakiin caqligay gashay in shantu ay saddex ka badan tahay sooma waa cilmi lagu khasban yahay ama shayga qaybtiisu inuu ka yaryahay isagoo wada dhan qaar baa odhanaya maxaa laga sheegay de waa inta la sheegay badiihiyaadka waa intaas waxaas wax la sheega maa xabadda tufaaxa ah ee isku dhammayska tiran waxay ka weyn tahay jab kaloo tufaaxa soo kama weyn tufaax la kala jeexay jab baa halkan la dhig xabad tufaaxina waa isku dhanta labada kee weyn ana alkulla waa xabaddii isku dhammay akbaru min aljuz caqligu soo garan maayo mar walba daisha kuma hayna laakiin qaacidadaas ama macluumadaas si qaciya baynu u haynaa waxa la yidhaahdaa badiihiyaat baa la yidhahda wuxuu ku noqonaya yaqiini buu ku noqonaya wa ama alcilmu lmuktasabu cilmiga la kasbaday miya fahuwa isagu almawquufu waa kii ku dhisnaa ee ku taagnaa cala nadari eegmo la eegayo oo la baarayo iyo wlistidlaal in daliil loo doono way isu tegayaan wax weyn uma dhexeeyaan oo nadarna waa ficilkii la samaynayay waa baadhitaankii eeg eegiddii weeye ujeeddada eeg eegiddaa looga jeedaana waa maxay daliil in lagu helo marka eegiddaa wax la eegaya maxaa la baadayaa la doonaya daliil baa la doonaya marka way isu tagayaan cala anadari waalistidlaal in la baadhbaadho la eegeego daliil la raadiyo wax suga loo doono ayuu waxa weeye ku dhisan yahay cilmiga muktasabkaahina waa ka waana sida badan waana sida badan ee uu cilmigu uu u badan yahay wuxuu uhi shiikhu wanaaru nadarkii buu sii macnaynaya cala anadari wlistidlaal huwa isagu alfikru waa in laga fakaro fi lmanduuri fiihi ka la eegayo fikirkuna waa icmaal maskaxda shaqaysiinta laga shaqaysiinayo ee wax la eegayo la baadayo wasaaisha iyo loo isticmaalo muqaarano iyo qiyaas iyo wixii la midka ahaa shaqaynta ay maskaxdu shaqaynayso ayaa waxaa la yidhaahdaa nadar baa la yidhaahdaa wlistidlaaluna waa alabu daliil alabu daliil daliil in la doono oo la raadiyo ayaa waxaa la yidhaahdaa istidlaal baa la yidhaahdaa iyada dee kelmadaaba sidaa keensanayso alأlif wالsiin wالtaa waa lialab wey istifcaal waa alabu kada istikhraaj waa alab alkhuruuj wixii la mida wاdaliilu daliilkuna huwa isagu almurshidu waa ka kugu hanuuninaya ila almaluubi wixii la doonayay daliilna waxaa la yidhaahdaa ka ku gaadhsiiya ee kugu hanuuniya wixii la doonayay kaasaa daliil la yidhaahdaa oo waxaad doonaysa maalan khamrigu inuu xaaraan yahay natiijadaasaad haysataa laakiin waxaa ku gaadhsiiyey inama alkhamru wاlmaysiru wاlansaabu wاlأslaamu rijsun min camal الshayطaan waxaan doonayaa qaadka xukunkiisa daliil baad doonta daliilkii wuxuu ku gaadhsiiyey inuu xaaraan yahay mar hadduu ku gaadhsiiyey wixii la doonayey waxaa la odhanaya waa daliil taqsiimaad buu leeyahay halkiisaa lagu gaari doonaa insha allahu tacaala culimmada qaar waxay leeyihiin daliil waa ka xooga badan ayaa daliil lo odhanaya haddaanu xoog badnaynna amaara la ayaa la laakiin sida loo badan yahay waa isku mid ama usuuliyiinta iyo fuqahadu ay isticmaalaan addaliil ma yadullu wayurshidu ila maluub wuxuu noqonayaa kitaab wuxuu noqonayaa sunna wuxuu noqonayaa qiyaas ijmaac sharcu man qablana wama ila ali nin waliba intuu u arkay inay daliil tahay markuu ku qanco wuxuu ka dhiganayaa daliil liannahu yurshiduhu ila almaluub waa laga yaaba qaar dad kale inay ku diidaan oo yidhaahdaan maya kani daliil noqon maayo wixii la doonayana ina gaadhsiin maayo waa diladii waxaa ka soo baxaya adila muttafaq calayha wa adilaة mukhtalafun fiiha ayaa ka soo baxaya wadannu manuhu tajwiizu amrayni laba shay in la banneeyo wey axaduhumaa midkood adharu uu ka muuqasho badan yahay oo ka awood badan yahay min alaakhari ka kale wshaku shakiguna tajwiizu amrayni laba shay in la banneeyo weeye ixtimaalkooda inuu meesha aqbalayo laa masiyata liaxadihima wax dheeraada ah. midkood aanay u sugnaanin cala alaakhari ka kale uu dheeriya wuxuu halkan shiiku kaga hadlayaa mustalaxaad usuuliyiintu ay isticmaalaan waxaa ka mid ah marka dilaalada laga hadlayo waxa loo yaqaano aلظan wa الshak labo kalena waa ka maqan tahay oo ah al maxaa halka soo gele aلظan والshak wa alqaط wa alwahm guud ahaan afartaasay noqonaya alqa isagu dee laa tajwiiza fiih kan labadaba tajwiiz lama odhan isagu tajwiiz ma la laa yaxtamilu ila waaxidan wax la hubo marka talow ma sidana mise sidana male isagu waa shayun waaxid isagu qacigu male male ixtimaal male kaasi waa qaciyo halkaasuu ku baxay waxaa soo hadhay lafdigii inuu laba macne aqbalay waa tajwiiskii laba macno inuu aqbalay waxaynugu soo baxay lafdiga asad markiiba waxaa kugu soo dhacaya talo ma libaaxiiba mise waa nin geesiya ixtimaalkaas waa imanaya sooma waayo labadaba de waynu aragnay loo isticmaalay marka sidaa la yidhaahdo ee meesha laba macno iyo ka badan ay yimaadaan macnaha xoogga badanee soo degdegaya ee haalibka ah anni baa la yidhaahdaa anni ayaa la yidhahda muqaabilkiisa waxaa imanaya macnihii daciifka ahaa wahmi baa la yidhahda waa ay kala xoog bataan hadda dannigii haddii la yidhi axaduhumaa adharu min alaakhar labada macne ee lafdiga ku sugan midbaa xoog badan kaa xooga badan danni baa la yidhaahdaa isla markiiba meesha maxaa ku jira kii labaad muxuu noqonaya aciif magaciisna maxaa la yidhaahdaa wahmi baa marka waa muqaabil adan waxaa kaloo meeshii imanaya labadii macno hadday sinnaadaan waa isku awood ma kala awood badna markaana waxaa la yidhahdaa maxay shaki baa shaki ayaa la yidhahda waana mualaxaat usuuliya musalaxaat usuuliya waila asalka luqada fari weyn uma dhexeeyo wuxuba waa wax ixtimaal uu ku jiro oo kitaabka alle waxaa ku yimi danni oo looga jeeda bimacna alyaqiin waana loo isticmaala inii danantu annii mulaaqin xisaabiya qaala aladiina yadunuuna anahum mulaaqu llah waxa weeye yaqiin baa looga jeeda yaqiin ayaa looga jeeda waa loo isticmaalaa ina adanna laa yughni min alxaqi shaya kaasina waa kii aciifkaah waa kii daciifkaah marka xagga luqada marka la eego danni oo shakiya danni oo danigan xooga badana dani oo qaciya dani oo wahmigii daciifka ahaa intaba waa la isticmaala laakiin isilaaxa usuuliga ah ayaynu hadda ka hadlaynaa danigu waa shaygu inuu laba macno aqbalayo labadaa midi uu xoog badan yahay oo uu soo degdegayo waxaad tidhi haada sadun maxaa soo degdegay haadaa kani asadu waa libaax sidaasaa meel lagu qor ama lagu dhawaaqo ma waxaa maskaxdayna ku horta inuu laba aqbalaya de iska cadda laakiin ma waxaa xoog badan in looga jeedo libaaxii la yaqaanay mise in looga jeedo qof geesiya hadda ma hayno waxa inoo kala caddaynaya waa laga yaabaa inay qaraa'in xaaliya xaaladdaa lagu sugan yahay hadda darsi baynu fadhinaa sooma haddaan idhaahdo haada asad warku dee waa cad yahay sooma qariino joognaa aynu fahmayna laakiin hadday kitaabkaa kaaga soo baxdo ama dee si kale loo ilaaqo asalku waxa uu yahay lagu qaado cala alxayawaan isagaa dee xoog badan marka macnaha soo degdegaya waa ka haddii ay la socoto wax caddaynayaana waxaa xoog badnaanaya macnaha kale ayaa xoog badnaanaya marka waa kale oojinaya qaraainta kale oojinaysa shakiguna waa haddii ida stawa alamraan haddii labada ixtimaal ay isku awood noqdaan oo ay sinnaadaan kaana waxaa la yidhaahdaa shaki baa la yidhaahdaa wahmiguna waa muqaabil dan waynu sheegnay shiikhu wuxuu uhi waa usuulu lfiqhi usuulu fiqigu marka isilaaxan laga hadlay uruquhu ay uruqu lfiqhi fiqiga wadooyinkiisa wey cala sabiili اlijmaal si duuduubana waxa weeye u ah wa kayfiyaة اlistidlaali biha iyo qaabka loo daliishanayo ayaa waxaa la yidhaahdaa usuulu fiqi baa la yidhahdaa wuxuu shiikhuu hore inoogu soo qeexay usuulu lfiqhi labada kelmadood mid walba in la soo macneeyo halkanna wuxuu doonayaa kelmaddii oo magac ah in waxa weeye isilaaxa usuuliyiinta loo sheego iyo waxa looga jeedo kaynala soconayaana waa kan awalu kitaabin ullifa fii usuuli lfiqhi waa macnahan macnaha kala qaadkaa ah min baabi tawdiix baa looga jeeday lagumana khasbana in la sheego oo laba kelmadood mar haddii la isu geeyo magac noqotay asalku waa in magacaa la qeexa maxaa looga jeedaa qolada magacaa bixisa maxay uga jeedaan laakiin magacani labuu ka kooban yahay labadaasi xaggay ka soo jeedaan labadaa ha la fahmo asaalatan daruuri maaha laakiin waa min baab ziyaadati tawdiix oo hadda dee hadday magaalooyin tahay hadday magacyo tahay iyo wixii la mida xadramowt wa magaalo sooma maxay tahay haddii la isweydiiyo waxaad odhanaysaa xadara iyo mawtun baad kala macnaynaysa mise waa magaalo koonfurta yman ku taalaad odhanaysa waa magaalo koonfurta yman ku taalla wey ku filan baclabak wahaa kada iyo wixii la mida kuwii laysu idaafeeyaa la mida khasbana in waxa weeye la sheego laakiin mar haddii kelmadahaasi laftoodu ay yihiin kelmado la isticmaalayo soo noqnoqonaya oo asalkii waa la isticmaalaya kelmadii fiqiga waada halkan loo socday min hada albaab bay u laakiin maqsuudka weyni waa halkan usuululfiqigu waa maxay wuxuu shiikhu ku sheegay waa uruq lfiqhi uruq lfiqhina waxaa looga jeedaa diladii iiga oo ijmaaliyo duuduuban waayo ariiqu wuxuu ku gaadhsiinayaa meesha loo socda soo maa daliilkana waa taynu soo sheegnay wuxuu ku gaadhsiinayaa maluubkii iyo wixii la doonayay marka uruquhu ay adilaة اlfiqhi calى sabiili اlijmaal waa adiladii fiqiga oo mujmala oo duuduuban iyo qaabka loo daliishanay aad buu shiku inoogu soo koobay marka waxaanu odhan karnaa usuulu fiqi qeexidiis waa maxay waa adilat اlfiqhi اlijmaaliya uruqdii baynu adil ku bedelnay calى sabiili اlijmaalna alijmaaliya baynu soo gaabin usuul اlfiqhi isilaaxan adilaة اlfiqhi alijmaaliya wa kayfiyaة اlistifaadaةi minha waa adilada ijmaaliga ah iyo qaabka adilada looga faa'iidaysto ayaa waxaa la yidhaahdaa usuul fiqi baa la yidhahda waxaa lagu sii darayaa oo shiikhuu inoo sheegi doonaa markuu faahfaahinayo wa xaal almustafiid adilada kii ka faa'iidaysanaya almujtahid wa huwa almustafiidu biاtabac oo de mujtahidku sii maray mujtahidka ayuu sii maray usuul fiqigu tacriifkiisu waa kaas markaynu leenahay adilat اlfiqh fiqiga adiladiis alkitaab wاsunna wاlijmac kuwaasaa ah sawaء kaanat mukhtalafa aw muttafaq calayha kuwaasuu ka hadlaa adiladaas laakiin qaabkee buu uga hadlaa cala sabiil ijmaal taaaiihooda ma garo oo maxaa looga jeedaa yani maala adila fiqi ijmaaliya waxaa ka mida alkitaab sida dawsuliyiintu u wataan iyagu ijmaal bay ka hadlaan marka kitaabka alle aayad aayad uga hadli maayaan tafsiirkaa ka hadla laakiin maxay ka hadlayaan kitaabkii alloo isku duuduuban bay waxay odhanayaan horta maa huwa lkitaab maa huwa lqur'aan muxuu yahay halla xadeey aayadii maxay tahay halla xadeey maxaa mutawaatira maxaa shaada mutawaatirka la garay shaadka ma la daliishanaya hadduu bukhaariiyo muslim ku yimaado saxiix yahay sanad saxiixa uu ku yimaado laakiin qur'aan ahaan aan u ansixin oo aanu mutawaatir noqon oo maslada usuuliyiintu ka hadla ma la daliishanaya laakiin aayadda shaadka inay tusaaleeyaan mooyaane si gaara uga hadli maayaan qaacidaday ka hadlayaan alqiraa'atu shaada hal yuxtaju biha ma la daliishanayo ka nasakhay iyo ka wax nasakhaya iyo waxa lagu garanayo kitaabka alleh si guud ayay uga hadlayaan hadday sheegaan aayaad ay sheegaan waxay sheegayaan calى sabiili s atamثiil tusaale ahaan bay u sheegayeen oo ilaa kutub baa u gaara annaasikh wاlmansuukh iyo lamida ijmaal saasaa looga jeedaa kitaabka allay si guud uga hadlayaan sunnadii nabiga calayhi الsalaaةu wasalaam waxay ka hadlayaan si duuduuban xadiika inama alacmaalu biniyaat ku macnayn maayaan huwa ahuuru maauh alxilu maytatu ku macnayn maayaan ayumaa ihaabin dubiqa faqadahu kaala hadli maayaan maxay kaala hadlayaan sunnada nabiga calayhi salaau wasalaam ka duuduub ahaan bay kaaga hadlayaan sunnadu maxay tahay maxaa sunno noqonaya maxay ku ansaxdaa maxaa la aqbalayaa waa noocyadee wahaa kada mursalka ma la daliishadaa mise la daliishan maayo mawaadiic guud oo noocaasa bay kaala hadlayaan ijmaaci ku odhan maayaan xukunkan waa lagu ijmaaca ma qusayso fi الصلاة والنikاx والصوم والcibaadaat waawa wاljinaayaat ijmaacyo kuu sheegi maayaan lakiin maxay kuu sheegayaan ijmaacu muxuu yahay yaa ijmaacaya shuruudda dadka ijmaacaya waayo ijmaacu inay dadka xilligaa ijmaaca inay dhammaadaan ma shariba in la daliishado waawa iyo masaa'il lamida oo si duuduuban ijmaca ugu saabsan laakiin aaxaadu masaa'il اlijmac aan ku saabsanayn wahaakada alijmaaliya saasaa looga jeeda waa la fahmaan filay adilaة اlfiqhi اlijmaaliya waa saas wey kayfiyaة اlistifaada wuxuu kaloo ka hadlaa qaabka looga faa'iidaysanay cilmigani abwaabtiisa ugu muhiimsan waxaa ka mida adilada aynu soo sheegnay qaabkii looga shaqaysiin lahaa oo wuxuu ka hadlayaa tusaale ahaan almr wاlnahy wاlcaam wاlkhaas wاlmuطlaq wاlmuqayad wاlmujmal wاlmubayan waawa maa ila dalik wاlmafhuum iyo wixii la mida waxyaabahaasoo dhani waa kayfiyaة اlistifaada min aladila اlijmaaliya aayaddani waa caam idan saasaa ka dhalanaysa xadiikani waa amar saasaa ka dhalanaya waa kayfiya listifaad waa abwaabta ugu muhiimsan waxaynu ka dabagaynay wa xaal mustaiid iyadana uu ka hadlay xaal mustaiid adilada ayaa sida loo badan yahay labadaas waayo waa mujtahid mustawu gaadhay si toosa ayuu uga faaiidaysanaya wuxuu odhanayaa aayadani waxay ku tusaysaa shaygaasi inuu xalaaliya toos buu uga qaadanaya waxaa kaloo ka faa'iidaysanaya almuqallid muqalidkii baa ka faa'iidaysanaya oo dee muqalidiinta laftooda dee kale mustawo fiican muqallid cilmudhogooleed buu hayaa shiikh masaladaa diintu maxay ka qabtaa xalaal weey suuquu u baxaya markii la weydiiye wuxuu odhanaya waa xalaal yaa kugu yidhi shiikh hebel baan ka dhegaysta halkaasay u joogta laakiin mid baa dee odhanaya aayaddii sheegaysa qolo wallaha ku jirtay ama dee xoogaa uu hayo sheegaya daliilkaa uu daliishanaya uu sheegayo isagu dee usuulkii iyo qawaaciddii ma hayo laakiin shiikhii buu ka fahmay shiikhii baa u macneeyey luqadiina waxbuu ka garanayaa idan istafaada min anasi biwaasiat mujtahid nakii waxbuu ka faaidaystay laakiin wuxuu u sii maray mujtahidka ayuu usii maray xukun baa la weydiinaya wuxuu odhanaya waa xaaraan oo xagaad ka keenta shiikh hebel baan ka dhagaystay aayadna uu sheegaya aayaddii lafdigeedii ma hayo ama ilahay baa kitaabkiisa ku sheegay ama shiikhaabuu maqlo yidhi kitaabka alla ku sheegay bitaab buu aaraan ku ayaddii maaha almuhim wuxuu daba fadhiyaa naska xukunkaa sheegaya caamiguna waa ka faa'idaysanaya laakiin bilwaasita waxaa jira mid la yidhaahdo waxa weeye muttabic muttabic oo mujtahidna aan gaadhin cilmigiisana aan gaadhin muqalidkana ka sarreeya oo wax fahmaya xaggee la raacinaya baabkiisu ku iman doona insha allahu tacaala aynu hal mar ku celino usuul lfiqhi waa maxay wa uruquhu cala sabiili اlijmaal ay adilaة اlfiqhi cala sabiili اlijmaal wa kayfiyaة اlistifaadaةi minha wa xaala almustafiid marka usul fiqigu intaasu ka hadlaa culimmada qaar waxay ku daraan wuxuu kaloo ka hadlaa alxukm xukumkana waa ka hadlaa xukumkana uu ka hadla oo wataynu soo maraynay axkaamtu inay u qaybsanto axkaam takliifiya axkaam wadciya wataynu soo maraynay axkaam takhyiiriya waataynu soo maraynay axkaamtaa lafteeda cidda dejinaysa khitaabu shaaric waayo alxaakim man waa allah alxaakim waa allah alxukm waataynu soo marray takliifiya wa wadciya almaxkuumu calayhi waayo almukalaf waa inaga wey almaxkuumu calay kuwa waajibku ku dhacay wii lamid almaxkuumu fiihina waa de qadaayaadkii iyo masaaishii la ysku xukumayay kuwaana waa ka hadlaa oo de waxaa laga hadlayaa maalan xukumkii waa la faahfaahinaya waxaa laga hadlayaa wixii ku saabsan allah jala jalaaluh waxaa laga hadlayaa almaxkuumu calay mukallaf cawaarid اlahliya goormuu mukallaf noqonaya goormaanuu noqonay waxa diidaya takliifka waxa keenaya takliifka ida balg ida lam yabluq ida caqal ida jun wahaakada waxaasoo dhan waa almaxkuumu calayh qadaayaadkana waa ka hadlaa waxaa kaloo qaar la yidhaahdaan waa iska muqadimaat liusuuli اlfiq ou de ka mid yahay tacriifkiisu iyo howlaha la midkaa markuu shiikhu tacriifka inoo sheegaybu wuxuu si kooban u sheegay abwaabta uu ka hadli doono usuulfiqiguna uu ka hadlo wa abwaabu usuuli lfiqi abwaabta usuuli fiqigu waxa weeye aqsaamu lkalaami wey wاlmru wey wاlnahyu wاlcaam wاlkhaas wاlmujmal wاlmubayan wاlnas wاlظaahir wاlafcaal wاlnasikh wاlmansukh wاlijmac wاlahbar wاlqiyaas wاlxadr wاlibaaxaة wtartiib اladilaة wصifaة اlmufti wاlmustafti waaxkaam اlmujtahidiin waxyaabahaasoo dhan ayuu ka hadlaa shiikhuna waa inoo keeni doonaa insha allahu tacaala wuxuu ku bilaabay aqsaam اlkalaam kuwa dee macnayn mayno soo ma shiikhaa keenaya iyadoo faahfaahsan laakiin waa halkay yidhaahdaan qolada wariyaashu warkii oo duuduuban iyo warkii oo fidsan kaas waa isagoo duuduuban wey al sabiil ijmaal waa ahraskii faahfaahintiina waa geli doona faama aqsaamu lkalaami kalaamka qaybihiisu faaqalu maa yatarakabu minhu inta ugu yar ee uu ka dhismo ee laga rakiba laga sameeya minhu kalaamka xaggiisa alkalaamu kalaamka uu ka samaysmayo ismaani waa laba magac abcan halkan wuxuu inoo sheegi doonaa aqal wixii ka badan shiikhu ka hadli maayo laakiin wuxuu ka hadlayaa inta ugu yar ee aan hoos looga dhacay laakiin de ka badanayo meesha way ku jirtaa macnuhu ma aha hadalku intaasoo keliya inuu ka koobmayo laakiin intaasaanu hoos uga dhacayn waxa ugu yaree uu ka koobmaa kalaamku ismaani laba magac aw ama ismun wa ficlun magac iyo ficil de naxwihina waa la wada hadda jurmiyihii la dhammey baan filay ninkii dee ku cusbaa ninkii kalena hore waayey aw ficlun wa xarfun ayuu ka koobany aw ama ismun wa xarfun kaana waa ka koobmaa horta kalaamku waa maxay kalaam waa hadal wey asalka waana caam laakiin kalaamkaynu ka hadlaynaa waa kalaamkii ahlulugaha oo hadda looga jeedo alqowl اlmufiid hadal wax faaiidaynaya faaidatan yaxsunu الsukuutu calayha hadal dhammaystiran kaasaa kalaam fi isilaaxi ahli lua la yidhaahda ka shiiku u jeedaana waa kaas ee loogama jeedo aya kalaam loogama jeedo waa kalaamkii isilaaxigaha shiikhu wuxuu ka koobmaa laba isim waana la isku waafaqsany tusaaluhu muxuu noqonaya zaydun qaaimun waa mubtadai khabar zaydun waa isim qaaimunna waa khabar idan waa jumlatun mufiida waa kalaam wuxuuna ka kooban yahay maxay laba isim laba isim ayuu ka kooban yahay hadduu ka sii bata dhib male zaydun fi daar zaydun jaalisun fi lmasjid ma diidayso soomaa laba isim waa ka koobnaadaa ayib wuxuu kaloo ka koobnaadaa ismun wa ficlun ism iyo ficil muxuu noqonaya tusaaluhu ism iyo ficil baynu qaama zaydun zaydun waa isimkii qaamana waa ficilkii jumladaasina maxay noqonaysaa jumla ficliya bay noqonaysaa ayib cagsigana waad samayn kartaa jumla ismiya ah oo ka kooban isim iyo ficil oo ah zaydun qaama zaydun yaquumu waa isim iyo ficil laakiin jumla ismiya ah marka halkaa labada tusaalaba waa sax ism iyo ficil oo jumla ismiya ah ism lagu bilaabay ism iyo ficil ficil lagu bilaabay oo jumla ficliya noqonaya isaguna waa mid aw ficlu wa xarfun labada hore waa laisku waafaqsanyihi tusaalayaashaa hore aw ficlu wa xarfun ficil iyo xarafna uu ka koobnaa oo waxay ku tusaaleeyeen lam yaqum maa qaama lam maxay noqonaysa waa xaraf wey yaqumna waa ficil wey maa waa maxay hadday naafiye tahay waa xaraf qaamana waa ficil waa ficil marka qaar ba waxay yidhaahdeen kaana uu ka koobmaa laakiin waa lagu naqdiyey oo waxaa la yidhi hadalku wuxuu ka samaysan yahay xaqiiqatan min ficli wasmin xarafkuna waa la socda oo lam yaqum huwa baa meesha taalla waayo ficilkii wuxuu u baahan yahay faacil buu u baahan yahay sooma faacil buu u baahan yahay laabudda minhu ficil bila faacil ma jiro idan marka la yidhaahdo lam yaqum waxaa meesha taalla zaydun ama huwa waxbaa muqadara oo faacilkii xaqiiqada hadalkuna wuxuu ka kooban yahay xaraf iyo ficil iyo isim oo aan laga maarmin ayib khilaaf baa adigu taa ku jira qaarna waxay dhaha daahirkaa la eegayaa daahirku mar hadduu yahay lam yaqum lana fahmay oo tusaale ahaan dee nin baa la weydiiyey waxaa la yidhi aqaama zaydun dabeedna wuxuu ku jawaabay lam yaum lam yaum de waa laisla sooma waa hadal dhammaystiran wey intaynoo muuqataana waa lam yaqum oo keliya mufiidna waa dhoo marka qolna waxay leeyihin daahirkaynuu eegaynaa waa labu ka koobay min xarfin wa ficlin qolna waxay leeyihiin maya de waxbaa muqadara oo la'aantii hadalkuma dhammaystirnayn huwa waa meesha taalla khilaafkaas waa jira laakiin daahirka iskaga soco saa sheikhuwa wuxuu kaloo ka samaysmaa ismun wa xarfun isagana waa laysku haya magac iyo xaraf baa laysu sida maxay oo kale yaa zaydu yaa waa xarfu nida zaydunna waa ism yaa zaydu laakiin waa laga daba yima waxaa la yidhi yaa oo xarfu nidaa ah waxay matalaysaa ficil laga fahmayo meesha oo macnuhu waa maxay unaadii zaydan yaa zaydu unaadii zaydan zayd baan u yeedhi saasaa xaqiiqada hadalku taha marka yaa unaadii bay ciwadka tahay marka hadalku wuxuu ka kooban yahay ficil iyo isim ayuu ka kooban yahay sida xaqiiqadu tahay abcan kalaamka qaybihiisa marka laga hadlayo shiikhu qaybo kalena waa inoo sheegaya qaybintaasi sidaynu arkayno yatarakabu buu waa taqsiimu lkalaam bictibaari eesh bictibaar maada marka laga eego waan idii qishaan malaynaya markaan hadda sheegaya bictibaari tarkiib ila waxaa la yidhi yatarakabu soo lama odhan marka kalaamku min xayu tarkiib qaybahaasuu qaybsamaa min xayu atarkiib wuxuu inoo keeni doonaa min xayu dilaala macnuhu ku tusayo qaybihiisa wuxuu kaloo inoo keeni doonaa aqsaamu lkalaam min xayu alisticmaal isticmaalka la isticmaalayana qaybihiisana waa inoo keeni doonaa laakiin kaasi waa tarkiibkii walkalaamu hadalku yanqasimu waa u ay bictibaari dilaalati xagga dilaalada iyo macnuhu kutusaya markaynu milicsanno wuxuu u qaybsamaa amrin wa nahyin wa khabarin wa istihbaar buu u qaybsamaa wayanqasimu wuxuu u qaybsamaa aydan hadalka lagu noqon yahay ilaa wa cardin wa qasam intaana waa u kalaamka markaynu xagga macnuhu kutusaya aynu ka eegno si aynu fahamka soo dhawayno taqsiimkani halkuu ka yimi hadalka mufiidka mufiidkaah markuu soo baxo waa laba midun inuu dalab ku jiro wax layska dalbayo iyo inaanu dalab lahayn soo warcad ma hadalkaa in wax la layskaga doonayo iyo inaan waxba layskaga doonayn labadaa midun buu noqonaya mid saddexaad male haduu noqdo mid wax layska doonayo waxaa layska doonayaa saddex mid wey waxaa layska doonayaa in la sameeyo waxaa layska doonayaa in layska daayo laga joogsado waxaa layska doonaya xog iyo macluumo ayaa layska doonaya intuba waa ar intuba waa alab wey waxbaa lagaa dalbaya marka haddii lagaa dalbo oo hadalkii uu noqdo dalab welibana lagaa dalbayo inaad wax fuliso muxuu noqonaya ka muxuu noqonaya amar buu noqonaya amar buu noqonaya waxaan ku idhi qoom hadal baan idhi soomaa maxaan kaa doonaya horta waxbaan kaa doonaya sooma o mar labaad maxaan kaa doonaya dee ficli inaad samayso sooma ficli inaad wax samaysaa lagaa doonay wax samaysadaa aynu hadda halkaa leenahay hadalkii ma soo gelaya hadda qom baan ku yidhi ficil baad samaynaysaa sooma qom laakiin haddaan ku idhaahda qul de wax samee maahe waa wax dhe sooma ficil lagaa dooni maaye hadal baa lagaa doonay midina waa samee midina waa dheh wey hadda wuxuba waa isku mid waa wada amar wey inaad wax samaysaa lagaa doonay ama aad wax tidhaahdo baa lagaa doonay kaasi waa amar mid labaad waa alab waxbaa lagaa doonaya laakiin waxaa lagaa doonaya waa maxay waa ka tegid wey waxaa lagu idhi laa taqub ha istaagi waxaa diiday inaad istaagto waa alabu tarkin nahyi baa mid saddexaad waa alabu khabar waxaa lagaa doonayaa xog iyo war oo waxaa lagu yidhi ajaaa zaydun zayd miyuu yimi marka waxa lagaa doonaya xog baa doonaya inuu yimi iyo inaanu iman jawaabteeda laga sugaya waa alab laakiin xog baa laska dalbaya macluumo ayaa laga doonaya saddexdaasina waa alab sooma waa alab qaybta labaad waa inaanu hadalku alab ahayn waxba layskama dalbin inaan waxba layska dalbinna labaa loo qaybinayaa inuu aqbalayo run iyo been yani hadalkaasi markuu soo baxo inuu aqbalayo in la yidhaahdo waa run ama waa been inuu abalay iyo inaanu abalay hadduu noqdo hadalkaasi mid aqbalaya asidqa wاlkadib waxaa la odhanaya waa kabar dabcan marka len asidqa wاlkadib buu aqbalaya waa laf ahaanta khabarnimada laakiin haddii ictibaaraad kale la eego hadalka alle ka soo baxay waxaa la odhanayaa waa khabar laakiin laa yaxtamilu ila اsidq run mooyaane wax kala aqbali maayo hadalka nebi maxamed ka soo baxay baa la mida wahaakada kaas waa mawduuc kale laakiin inagu daatadaynu hadda ka hadlaynaa khabarnimada ka bixi maayo maxtamala sidqa wlkadiba lidaatihi khabar baa la yidhaha qaybta labaad ee aan dalabka ahayn ee aan ahayn laa yaxtamil اsidqa wاlkadib aan aqbalayn waa qaybta la yidhaahda inshaaga marka qaybo ka midana waa sheegay oo xagga dambuu ku sheegay wayanqasimu ilaa tamanin wacardi waqasab ayuu ku sheegay marka kalaamkii wuxuu u qaybsamaa buu ihi amar iyo nahy iyo oo isku noqonaya alab iyo khabar oo aynu ku sheegnay inaanu alab ahayn laakiin aqbalaya asidqa wlkadib ka aan aqbalayn asidqa wlkadibna waa qaybta dambe oo ah tamani layta in wax la tamaniyeeyla jeclaysto layta shabaaba yacuudu yowma laytanii kuntu macahum tarajigii lacalla iyo wixii ardigii in wax lagu bandhigo la yidhaahdaa alaa fanukrimak amar ma ah xoogaa waa ku jira laakiin birifqin wey alaa tazuurana fanukrimaka war soo booqatid aanu ku karaamayna waxaa la mida ah dhaartii wallaahi lidaatiha marka loo eego intaasida iyaduna waaqi wuxuu uhi wa min wajhin aakhara dhinac kale marka laga eego kalaamkii wejigaasina waa wejigee waa biictibaari listicmaal marka xagga isticmaalka erayadii la isticmaalayo wuxuu u qaybsamaa ilaa xaqiiqatin wamajaaz xaqiiqo iyo majaaz buu u qaybsamaa falxaqiiqatu xaqiiqadu maa kii weeye baqiya ku haay fi isticmaali isticmaalkii loo dejiyey calaa mawduucihi yani wixii loo dejiyey isticmaalkiisa baaqi ku ah maa baqiya waa kii ku hadhay fi listicmaali isticmaalka loo isticmaalaya calaa mawduucihi wixii loo dejiyey yani ka weli loo isticmaalaya wixii loo dejiye loogu talagalay asal ahaan waxaa la yidhahda xaqiiqa la yidhaahda waqiila waxaa kaloo lagu macneeyey mastumila waa kii loo isticmaalay fii ma sulixa calayhi wixii lagu heshiiyey oo min almukhaaabati hadala ah. kelmadii lagu heshiiyey in macnaha loo isticmaalo ayaa waxaa la yidhaahdaa xaqiiqa la yidhaahdaa oo maalan ama ha noqdo heshiiskaasi mid caama ama ha noqdo mid khaasa dadka khaaska ah markay isticmaalayaan wixii ku heshiiyeen in loo isticmaalo xaqiiqa la yidhaahdaa hadda kalaam baynu sheegayna qolada luqadu macnay u yaqaanaan macnay u yaqaanaan waa wixii mufiida macnaha ay u yaqaanaan marka la joogo baabkooda la joogo xaqiiqada kalaamku waa maxay waa kaa iyagu ay ku heshiiyeen fiqiga marka la joogo salaad waxbaa loo yaqaanaa marka salaada haddii la isticmaalo xaqiiqadeedu waa maxay waa salaada la yaqaanabu walow luqada haddii la joogo laga yaaba in la yaha waa duco la xaqiiqadu waa kaas labada macnina way isu dhow yihiin wlmajaazu majaaskuna maa kii weeye tujuwiza bihi la dhaafiyey ee laga gudbiyey can mawduucihi meeshiisa ka meeshiisa ee meeshii loogu talagalay ka gudbay meeshii loogu talagalay meel ka baxsan loo isticmaalayo kaana majaaz baa la yidhaahdaa labadaba shiku waa inoo faahfaahin doonaa wuxuu uhi shiikhu walxaqiiqatu xaqiiqadu ima lugawiyatun bay noqotaa wa ima sharciyatun wa ima curfiyatun intaba waa noqotaa xaqiiqadu saddex dhinac bay ka timaadaa qaarna afar bay ka dhigaan laakiin labaa la ysku celinaya mid waa luawi waa xaqiiqadii luqada oo kelmadda luqa ahaan macnihii ay lahayd asal ahaan xaqiiqa luawiya bay noqonaysa tusaale ahaan alsad asalka luqada waxaa loo yaqaanaa xayawaanka macruufkaa ah, ayaa asad la yidhaahdaa idan kelimat lsad haddii la isticmaalo oo loo isticmaalo libaaxii iftarasa alsadu jamaalan haddii la yidhaahdo waxa wey wuxuu ugaadhsaday libaaxi awr haddii la yidhaahdo asadkaasi wuxuu noqonayaa maxay xaqiiqo waayo waxaa loo isticmaalay macnihii luqaaha loo yaqaanay asadkuna waa xaqiiqatun lugawiyatun fi lxayawaan almuftaris wuxuu kaloo noqdaa xaqiiqadu sharciya sharciga ayaa kelmad macno u dejiyey macnihii uu dejiyey in loo isticmaalo waxaa la yidhaahdaa xaqiiqatun sharciya aala wa aqiimu ala aala maxaa looga jeedaa waa xaqiiqatun sharciya waa aqwaalun wa afcaalun muftataxatun bاtakbiir mukhtatamatun bاtasliim baa looga jeedaa asalka salaadu waa duco lakiin hadda duca loogama jeedo laakiin markuu ilaahay leeyahay wصli calayhim ina salaataka sakanu lahum maxaa looga jeedaa u ducee sida bukhaariyo muslim ku timi min xadiii cabdlahi bn abi awfa ataahu qowm bisadaqatihim ataahu abi bisadaqatihi faqala الnabiyu salى اllah alayh wasalam allahuma صli clى ali abi awfa aayaddii buu dabaqayay nabigu wصli calayh nabigu de intuu halkan u baxay laba sunaa ma tukan u duceeyey waxaa la yidhi qofkiina hadduu meel yimaado idaa duciya ilaa waliima fain kaana muftiran falyacam haddaanu soomanayn dee hilibka iyo bariiska ha cuno casumad wain kaana ha falyusalli buu sheegi marka weliimadii haddii aad timaadaba ay kugu qabsato oo aad sooman tahay ma laba sunaabaad u kaaysa maya de waa duceey falyusalli ay falyadcu lahum ha u duceeye marka waxaa loo isticmaalay marka xaqiiqadeedii looma isticmaalin waayo nasku waa nas sharciya sharcigii baa lagu dhex jiraa salaad haddii la ilaaqa falyusalli waa salaadii caadiga ahayd laakiin lidaliilin waqariinatin ayaa hadda aynu uga baydhnay salaadii la yaqaanay oo aynu u baydhnay maxay asalkii oo ah ducadii ilaa xaqiiqadu waa xaqiiqa sharciya waa salaadii la yaqaanay harciyana waa taas alxaj baa la sheegay luqada waa ziyaaro laakiin sharciga haddii la joogo waa xajka macruufka ah arkaanta leh laakiin harcan macno gaara buu leeyah harciga haddii lagu isticmaalo waa xaqiiqatun sharciya wuxuu kaloo noqdaa curfiya wax lagu heshiiyey oo dadka isla yaqaana kelmadda macnaha inay leedahay waxaa suuragala xaqiiqadii luqawiga ahayd inay ka duwantahay waxaa la odhanayaa xaqiiqatun curfiya saasuu ku yahay lafdiga addaabba asalka luqada waa maa yadubu cala alard wax kastoo dhulka dushiisa ku socdaa waa daabo xataa inagaa soo gelayn wax kastoo dhulka dushiisa ku socdaa waa daabo kullu maa yadubu cala alard laakiin curfiga caamka ah waxaa la ysla gartay oo ay ku caambaxday daabo in la yidhaahdo wixii afar lugood ku socda geela aiga dameerka fardaha iyo wixii lamida kuwaasaa daab ladha jaa daaba markiiba waxaa soo degdegaysa wixii afarta lugood ku soconay halkaana waxaad ka fahmaysaa xaqiiqada luqawiga ah iyo ka curfiga ay hadday iskhilaaaan keebaa xoog badan ya asalkii kelmadda iyo waxa dadku ay hadda u yaqaanaan keebaa xoog badan asalkii luqada miseka dadku u yaqaanaan urfiga xoog badan wlafdu maxmuulu cala sharciy in lam yakun famulaq curfiy faluawi luadu waa kagu dambeey waa kagu daciifsa tusaalaaaynu ku soo dhawaynayn kelmadda la yidhaahdo hadda waxa weeye sayaara ayaara luada waxbaa loo yaaan asayaara luqada waxbaa loo yaqaan waa socoto koloyada soconaysa alqaafila dadka soconaya ee safarka ah ayaa sayaaro loo yaqaana luqa ahaan laakiin inagu haddaynu idhaahno jaaat sayaara gaari baa yimi ma koloyaa timaad odhanaysa mise waxaa isweydiinaysaa ma wantanba ma leyla calowiba ma fiiilba taasunbaa meesha imanaysa marka sayaara socotaa timabaad odhanaysa mise gaari baa iimi hadda sayaara waxbaa loo yaqaana waxbaa loo yaqaana marka curfiga xoog badan dhinaca kale markaynu ka eegno kelmadna waa asalkii weeye midina waa tanay dadku hadda isticmaalayaan ninkan kelmadda isticmaalay miyaanu dadkan ka mid ahayn masamadu kaga soo degi dadkani waxay isla yaqaanaan buu isticmaalaya sooma sidaasay luqadu ay u xoog badan tahay curfiga u xoog badanya marka urfiga xoog badan curfiga ayaa xoog badan hadduu khaas yahay iyo hadduu caam yahay labadaba curfigu luqada waa ka awood badan yahay sharciguna ka luqada iyo ka curfiga labadaba waa ka awood badan yahay labadaba waa ka awood badan yahay marka xaqiiqatu asharciya baa ugu awood badan xaqiiqa alcurfiya ama caam noqoto ama khaas noqoto ayaa ku xigta waxaa ugu hooseeya alxaqiiqa alugawiya marka labada xaqiiqo kale la waayo ayaa lagu qaadaya alxaqiiqa allugawiya majaaskuna ima an yakuuna waa inuu yahay biziyaadatin ziyaado oo hadalkii wax lagu ziyaadiyo aw nuqsaanin ama nuqsaamin wallah aclam sal allah wslm ala nabiyina mxamed